bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim <clears throat> alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cuثmaan aلsaabuniyu raximah اllahu tacaala wayuhbitu asxaabu اlxadiidi nuzuula اrabi subxaanahu watacaala kula leylaة ilى samaaءi اddunya min gayri tashbiihin lahu binusuuli اlmakhluuqiin wlaa tamhiili walaa takyiif bal yuhbituuna maa ahbatahu rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam wayantahuuna fiihi ilayh wayumiruuna alkhabara asaxiixa alwaarida bidikrihi calaa daahirih wayakiluuna cilmahu ila allah wayuhbitu wuxuu sugayaa asxaabu lxadiidi asxaabuulxadiid waxay sugayaan nusuula rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi soo degitaankiisa ayay sugayaan oy qirayaan kulla leylatin habeen kasto ila samaa'i اdunyaa samadan dhow intii ka ah uu u soo degaayo min gayri tashbiihin lahu isagoon lagu shabihin binusuuli lmakhluuqiin khalqiga makhluuqa soo degitaankiisa iyadoon lagu shabihin walaa tamthiilin wa min gayri tamthiilin iyadoon lala mathaal dhigin makhluuq walaa takyiifin wa min gayri takyiifin qaabayn la'aan bal ay yuhbituuna waxay sugayaan maa ahbatahu rasuulu llahi sal ly slam wixii nebigu uu sugay wayantahuuna fiihi waxayna la gaarayaan oo ay gaarayaanay ku ekaanayaan ilayhi waxaa nebigu uu sugay xaggiisa ama intii ka ah ayay ku ekaanayaan ma dhaafayaan wayumiruuna way socodsiinayaan alkhabara asaxiixa xadiidka saxiixa ah alwaarida ee soo arooray bidikrihi nusuulka sheegiddiisa ku soo arooray calaa daahirihi daahirkiisay ku dareerinayaan wayakiluuna cilmahu cilmigiisa intaa dhaafsiisanna waxay u daynayaan ilallaahi ilaahay bay u daynayaan caza wajalla halkan musanifka wuxuu ka bilaabaa masalatu nusuul sifaadku ayay ka mid tahay sifaadka waxay u qaybsamaan sifaat daatiya khabariya iyo sifaat ficliya sifaadka ficliga waa kuwa mashiicada alle ku xiran maa tacallaqa bimashii'ati illaahi oo ilaahay sifaadkiisa ka mida sifaat ficliya la dhahaa wixii sifaat daatiya oon mashiica ku xirnayna waxaa la yidhaha sifaat daatiya nusuulku marka waa sifa daati sifa ficliya oo waa ficil ilaahay uu samaynaayo oo waxa soo degaayo waa allah subxaanahu wa tacaala <clears throat> ayb markii isaga uu doono ayuuna soo degaa axaadiid badan waxay sheegeen ilaa kow toban saxaabi culummada qaarna waaba ka badayaan siddeed iyo labaatanay gaarsiiyaan waxay wariyeen inuu allah subxaanahu watacaala soo degaayo habeenka marka loo qaybiyo saddex meel qayb markay ka dhiman tahay ilaa waagu uu ka beriyo alleh inuu samaa-u uu yahay ayb ou <clears throat> ahaanayo oo xaggaa u soo degaayo qiyaamaha markii la gaaro alla waa soo degayaa lifasli اlqadaa' buu u soo degaa leylata nisfi shacbaan xadiid baa ku soo arooray inkastoo kastoo dacfi wax lagu sheego habeenkaa isaga cashiyata carafa galabta carafo xujaajtu ay taagan yihiin carafo galabtaas ilaahay waa soo degaa samaa dunyaaba u soo degaa fa yubaahii bimalaa'ikatihi malaa'igtiisu wuxuu ugu faanayaa fa yubaahii bihim malaa'ikatahu malaa'igtiisuu u faanayaa alla iyagoona ugu faanaba oo wuxuu leeyahay addoommadeydii waa kuwaana jaa-uu shuchan qubran ayagoo basaasan oo boor lebay yimaadeen waxaan markhaati idiin geliyay annii qad kafartu lahum mar allaale markii uu doono ilaahay uu soo degaa siduu doonuu yeeli karaa ilaahay subxaana watacaala nusuulkaasna markaa waxaa weeyaan intaasoo xadiid baa ku soo aroortay dadku marka laba maslag unbaa jirto qolo iyagu waxay leeyihiin ama saddexba aan dhaho qolo nusuulka waa inkiraayaan waa mucadilada jahmiyada muctasilada ashaacirada firqooyinkaas oo dhan nuzuul waa inkirayaan wax nuzuul la yidhaha ma jiro lianna waxay leeyihiin nuzuulku waa min sifaati albashar dadkaa soo dego oo meel kore ka soo dego meel ka soo baxo waxaas marka dhaqdhaqaaqaas iyo zawaal iyo waxaasuu leeyahay binaan calaa daalika marka waa diideen axaadiidtan ka la yidhi waxay leeyihiin yanzilu rabbunaa ay yanzilu amruhu baa laga wadaa amarkiisaa soo degayo yanzilu amruhuna markaa wayanii ta'wiilkaas oo kale asal ma aha maxaalyada ilaahay waa soo degaa inta la dhaho ayaa waxaa la dhihi karaa siduu sheekhuba hadda musanifka uu sheegay min gayri tamhiilin walaa takyiif maxaa looga baahan yahay marka yanzilu amruhu in la dhaho lasoo qadaro taqdiirkuna asal ma aha ogowa majaaz waaye majaazkuna asal maaha xaqiiqadaa asalan xaqiiqada nusuulka alleh iyo makhluuqa nusuulkiisuna xaqiiqa ahaan inay kala duwan yihiin qofka mu'minkaa ah dee dalaa'il fara badan buu ku garanaa laysa ka midlihi shay-un wahuwa samicu lbasiir oo kale ayb salafkiina wax ka yimid ma aha yanzilu amruhu nebigiina kama imaanino inta xadiid nusuul soo aroorayey marna amruhu ma aynan ku soo aroorin ayb sanad saxiixa uguma aynan soo aroorin yanzilu amruhu hal mar unbaa nebigu xataa uu dhihi lahaa hadiiba ay jirto imaam maalik baa waxaa laga sheegaa marka inuu yidhi yanzilu amruhu imaam maalik baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa yanzilu amruhu riwaayadaas marka nin kadaab ahaa ku jiro xabiib ibnu abi xabiib la yidhahda ahlu ay isku waafaqeen calaa annahu kadaabun wadaac ayb oo hadda kutubtan miisaan miisaanulictidaalka iyo haddaad fiirisaan xabiib ibnu abi xabiib ninkaa waxaa weeyaan waa kadib iyo wadci ayaa loo nisbeeyey marka riwaayaadka saxda imaam maaliga ee sifaatka ku saabsanna oo weliid ibnu muslim iyo rag badan ay warinayaan imaam tirmidi sida uu warinayo riwaayaadka imaam maalig axaadiidta sifaatka madhabkiisu wuxuu ahaa amiruuha kamaa jaa bilaa kayfin barnaamijkan oo yanzilu amruhuna waa ta'wiil maahan amiruuha kamaa jaa-ad waa khilaafsan yahay raggii hiqaadka ahay marka amiruuha kamaa jaa-ad bilaa kayfin ay wariyeen ninkan keligiis kadaabkana wuxuu wariyey yanzilu amruhu waxba laguma dhisi karo marka waxaasimaam axmed isaga waxaa weydiiyey xambal xambal baa su aalay markaasu wuxuu yidhi yanzilu maada ayuu yidhi amruhu markaasu wuxuu yidhi uskud aamus amdi alxadiida kamaa huwa xadiidka waxa uu yidhi sida uu yahay ugu soco ha gelin uu yidhi marka waxaas iyo waxaas ha dhihin sidiisa u daa nusuulka marka culummada keligiis axaadiidta nusuulka ku soo aroortay qaar baa ka alifay musanaf gaar ah imaamu daara quطni baa ka mida ah. alimaam alxaafid abulxasan cali bni cumar addaara quطniy kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha kitaabu nusuul axaadiidta nusuulka ayuu ku qoray duruqdeeda iyo waxyaabahaas uga hadlayb kutubta caqiidadana marka nusuulka waa gaaray u sheegaan aadayna uga hadlaan ayb qolada labaad waxaa weeyaan marka ahlulxadiidka ahluxadiidka madhabtooda waa kana waa sida uu musanifku sheegay ilaahay samaa udunyaa inuu usoo degaayo marka hulitsuleyl habeenka uu ka haro ka baaqi noqdo oo uu dhahayo sida axaadiid fara badanoo hadda uu keeni doono sidaas axaadiidtu ay tilmaamaysay ku tageen ta'wiilna ma gelinin sifada ilaahayna kuma shabihin makhluuqa sifadiisa labadaas madhab marka waa kaasa mushabihada iyagu waa dhici kartaa dad markaa mushabihada iyagu iyaguna de sifaadka alla dadka ku shabaho sifaadka makhluuqa iyagu hadda makhluuqay ku shabahayaan mana saxna ma ahan taas laba madhabba waa baail madhabu ahli tamthiil iyo madhabu ahli tactiil madhabta saxdaana waa madhabta salafka sidaan uu musanifku u sheegayo xikaayo marka oo dadka qaarkood laga yaabo dhagahooda inay kusoo dhacdaa jirto ninkan la yidhaha raxaalka ah ibnu batuuta ah, ninkan maqribiga ee ibnu batuuta ah la yidhaahdo ee rixlada qoray ee caalamulislaami ku warwareegay ayaa wuxuu leeyahay dimashqaan galay waxaan arkay ibnu teymiya oo mimbarka ka soo degaayo qudbaynaayo oo intuu mimbarka ka soo degay dhahaayo in allaha yanzilu nusuuli haada ilaahay waa soo degaa sidaan aniga usoo degoo kale qisadaas marka maa madaa sixatihaa iyada qisadaas culamaau taariikh waxay yidhaahdeen wakhtigii ou galay ibnu batuuta dimashq ou galay ibnu teymiya waa xirnaayba xabsiguu ku jira marka nin xabsi ku jiraa khudbo akhriyey waa culus tahay nin xabsi ku jiraa dad khadiib u ahaa oo khudbo u akhrinayo aaday u culus tahay waa been marka aad iyo aad u weynin badan wey taariikhdaas soo qabatay marka isagu taariikhdii ou galay isagaa qoray taariikhdaasna ibnu teymiya xabsiga ku jira been waay marka lagu been abuuraa tan kale haddii ibnu teymiya uu sidaas qabo masaladan nusuulka kitaabu ka qoray weyn intaanoo kale la eg oo la yidhaha sharxu xadiidi nusuul sharxu xadiidi nusuul waxaas kuma uusan dhigin sifaadka ilaahayna ibnu teymiya min غayri takyiifin walaa tamhiil wmin غayri gayri tactiilin walaa taxriifu qabaa laysa ka milihi shay-un sida waasidiyada uu ku qabo marka ninka haddii wax laga sheega waxaa la rabaa in la sugo isagii kutubtiisii hadday beeninayso warkaas beenta ah ninkaanna uu leeyahay anaa anaa saasaan arkay un uu leeyahay wakhtigii marka la fiiriyana ibnu teymiya uusan xabsi ku xabsi ku jirin been marka ibnu batuuta laftirkiisana hadda waa nin raxaal ahoo hadda hiqa iyo culumanimo iyo laguma sheegin bal bacda ahlilcilmi waxay leeyihiin ninkaas nin waxaa weeyaan diinkiisa waxbaa ku jiray dhahan marka nin muariqa hadda oo aan naaqid ahayn qof wax uu ka sheegay kitaabadiisana cagsiga ku qoran looma qaba karan laakiin dadku marka ay tacasub oo ku jira waxaa laga yaabaa inay been kastoo ay maqlaan inay iska isticmaalaan iska qaataan wayakiluuna cilmahu ila اllahi wakadalika sidaadaas oo kale yuhbituuna waxay sugayaan maa anzalahu allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza smuhu fii kitaabihi uu ku soo dejiyey oo min dikri اlmajii'i imaatinka ah wاlityaani imaatinka ah almadkuurayni labadaasoo lagu sheegay fii qowlihi caza wajalla hal yanduruuna maa yanduruuna ma sugayaan ilaa an yaأtiyahum اllahu ilaahay inuu u yimaado maahay wax kale ma sugayaan fii dulalin inuu ugu yimaado dallado min alghamaami oo daruur ah dalladahaas oo min alghamaami daruur ah dhexdeeda inuu ugu yimaado maahay wax kale ma sugayaan iyo walmalaa'ikatu malaa'igtiina ay u yimaadaan yacnii alla muxuu u imaanaya lifasli اlqadaa marka uu u imaanayo iyo wa qowlihi wa fii qowlihi caza smuhu wa jaa'a rabbuka rabbigaa ayaa yimid iyo walmalaku malaa'igtii baa yimaadeen safan safaa iyagoo safan halkaana marka wuxuu rabaa sifatu اlmajii waاlityaan majiiga ilaahay subxaanah wa tacaala ityaanka labadaba qur-aankuu ku sheegay maji wa jaaa rabbuka wa jaaa rabbuka wa jaaa amru rabbika ma la dhahayo leanna asal ma aha ibnu jariir الطabri kitaabkiisa aلtabصir fii macaalim الdiin wa jaaa rabuka in wa jaaa amru rabbika la dhaho waa diidayaan niqaash dheerowna ka sameeyey arrinkaas kitaabka aلtabصir fii macaalim الdiin yaa ula laabaneen oo wuxuu leeyahay wajaaa rabbuka ay wajaaa amru rabbika haddii la dhaho nin kale isaguna hadduu yidhaahdo walmalaku wa amrulmalaki hadduu dhaho ka waran uu leeya haddaad tidhaahdid maya amrulmalag ma la soo qadaraayo maxaa dhacay hadduu ku yidhaahdo rabbiba waa usoo qadartay ee rabbi imaatin iyo waxaas waa ka nasahanya makhluuqa yimaado de makhluuq wuxuu ku dhihi karaa ilaahay makhluuq ma shabaho majiigiisa majiiullaahi iyo majiiulmakhluuq isku mid maaha yacnii waxa aad tan uga reebto tanna aad ugu darto waa taxakum biduuni daliil waay uga wadan haddaa midna waa gelinaa tiraa midna ma gelinayo waa taxakum adu unbaa wato ee hadda nas kuma socoto waa taxakum biduuni daliil ayb hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllaahu iyadana ilaa ityaanka sifatu اlityaan ilaahay inuu imaanayo ayay leedahay ayay tilmaamay iyadana dadka qaar waxay yidhahdaan yatiya waxaa laga wadaa an yaأtiyahum اllahu ay an yaأtiya amr اllah suuraة اlancaam aayaddeeda la keenaa marka maxaa yeele suuraة اlancaam aayaddeeda tanwiica ku jira soo maha hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu ow yaأtiya rabbuka ow yaأtiya bacdu aayaati rabbika halkaas aayad baa waxaa lagu sheegay ilaahayna inuu imaanaayo amarka allana inuu imaanayo ile aayaadka rabbi waa amarka alle soo maha ayb marka meeshaas amarkii allana waa lagu sheegay waxaana waa lagu sheegay allana inuu imaanayo tanwiicna waa owdaas owdaasina waa litanwiic yani sidanna waa imaana sidaanna waa imaanaysaa waay marka amru rabbika ta'wiilka aayaddaasaa diideysa lanna amarkiina haddii la sheego waa imaana allana waa imaana la yidhi alle imaatinkiisa iyo waa kala gedisan yihiin iyo amarka imaatinkiisa iyadana marka taasaa ku jirta wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa ayb meeshaan marka wax yar in la istaago waxaa u baahan riwaayo waxaa jirta imaam axmed laga wariyo oo wajaءa rabukadan imaam axmed uu yidhi wajaءa amru rabbika riwaayadaas marka see tawjiiheeda noqona imaam axmed waxaa ka ansaxday wajaءa rabuka amru rabbika inuu yidhi yani aan ka ansaxday waaa yani sidaasaa laga wariyey xambal ayaana ka wariyey xambal xambal bnu isxaaq riwaayadaas marka culammadii asxaabulimaam axmed waxay dhaheen dadka ardadiisa ahaa khalaal iyo kale iyo ahram iyo raggii lamidka ahaa waxay yidhaahdeen riwaaye xambal waxa uu la gooni noqdo yani xambal ibnu isxaaq waxa uu la gooni noqdo riwaaye ahaan imaam axmed looguma tiriyo waa riwaayo shaadda riwaayo oo shaad a ah waay kutubtan jarxiga iyo tacdiilka ka waramaysana hadaad aragto siyar aclaami nubalaaga iyo tarjamada xambal haddaa akhrisid wuxuu ku leeyahay lahu haraa'ib lahu kharaa'ib waxyaaba uu la gooni noqdo asxaabtii kale aynan warinaynin baa laga helaa isaga oo uu ku khilaafaya ragga kale marka wixii uu ku khilaafay asxaabu limaam axmed haddana yacnii weliba imaam axmed dariiqadiisa inay khilaafsan tahay la og yahay oo riwaayaadka faraha badanee imaam axmed laga haayo tii hadda aan sheegaynaba ay ka mid tahay amdi alxadiida kamaa jaa-a ou lahaa waxaa dareemaya marka shuduud in meeshaas uu ku jiro xataa mas'alo fiqhiyo imaam axmed lagu sugo ma noqonayso xambal haddii uu riwaayo la gooni noqdo fiqhi ah laguma xisaabo riwaayaadka imaam axmed laguma daro oo agtooda asxaabu imaam axmed ahram iyo abubakr khalaal iyo raggaasoo dhan agtooda waxay ka tahay riwaayo shaada hayru maqbuula waa hadday fiqhi tahay ogowna hadday marka mas'alo caqadi ah oo sida jaadadii lagu yaqaanayna khilaafsan ay noqoto maxaad umalaynay marka ka daran w qowl waa sidaas waa layidhi si kale culimmadu waxay yidhaahdeen riwaayadan imaam axmed wuxuu ku yidhi calaa sabiili اlilzaami wاlmucaarada ibnu rajab iyo siduu sheegaya calaa sabiili اlilzaami wاlmucaarada oo sidee ahaan waayo raggan jahmiyada ayaa waxay kula doodeen axaadiidtii jahmiyadiibaa waxay keeneen axaadiidtii baqara iyo aali cimraan iyo ayaa imaanaya qiyaamaha iyagoo socdaanay imaanayaan markaasi waxay yidhahdeen jahmiyada waxa socdo waa un makhluuq qur-aanka inuu makhluuq yahay maxaa u diidayay dheheen markaleanna haddaad leedahay axaadiidtu ay leeyihiin baqara iyo waxaa imaanaya aali cimraan wixii yimaada wax makhluuqa a waayay dheheen maadaama ay imaanayaan idan alqur'aanu makhluuq markaasuu imaam axmed wuxuu yidhi wajaa'a rabbuka see waayuu yidhi sow wajaa'a amru rabbika sow maahanuu yidhi haabay dheheen ee tanna hawaabu lbaqara iyo aali cimraan waay waa calaa sabiili ilzaam walmucaarada u yiri lanna qofka marka aada la doodaysid wuxuu aaminsan yaha kula dooday si xujada ay ugu aada ugu dhegto marka wajaaa rabbuka so idinku amru rabbika ma dhihin rabbiba waa imaanayaaye waayihima makhluuqa rabbi maya waxay leeyihin rabbi ma imaanayo amarkiisaa imaanayo ee baqarana makhluuq maahano ma imaanaysa laakiin hawaabteeda waay waxa imaanaya ada calaa sabiili ilzaam walmucaarada waa dadkii madhabta imaam axmed ee riwaayaadkiisii iyo iyagu tarjiixaadkooda kale yaqaanay say sheegeen oo kuwii hore iyo kuwii dambaba maaha ibnu teymiya waxu wata maaha waa yacnii ahram iyo abubakar khalaal iyo raggaas ayb riwaayada xambal ou la goonin noqdo uma ictibaariyaan riwaaye mas'ale fiqhi ah oo imaam axmed loogu nisbeeyo ma ka dhigaan ayb haddii marka riwaaya fiqhiya ay noqon weyso wixii masaa'il fiqhi ah ee xambal uu la gooni noqdo haddaan laga dhigaynin riwaaya can axmed ee wixii usuuludiin ku saabsan min baabi owlaa soo maaha markasidaasay ku jawaabaan ayb qara'tu fii risaalati shaykhi abi bakrin alismaaciiliy waxa uu yidhi risaalada abubakr alismaaciili baa waxaan ka akhriyay buu yidhi ilaa ahli jiilaan oo u qoray ana allaha subxaanahu alle yanzilu ila samaa'i اdunyaa samadu usoo degaa calaa maa saxa bihi اlkhabaru khabarka sidii uu ku ansaxay can irasuuli sal ll ly slam waqad qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaam waqaala wajaءa rabuka wاlmalaku safan safaa wanu'minu bidalika kaagaasaan rumaynaynaa kullihii dhammaantii calaa maa jaaa sidii uu ku yimid sidii ay ku timid baan u rumaynayna yacni ta'wiil la-aan wa calaa maa jaaa sidii uu ku yimid korkeeda bilaa kayfin kayfiya la-aan falow shaaa subxaanahu ilaahay hadduu dooni lahaa an yubayina lanaa inuu noo caddeeyo kayfiyata daalika kaagaas kayfiyadiisa facala ilaahay waa samayn lahaa fantahaynaa waxaan ku joognay ilaa maa kii xaggiisa axkamahu alla uu sugay wixii isagu uu sugay ayaan ku istaagnay wa kafafnaa waan ka joogsanay wa kafafnaa waan ka joogsannay can اladii yatashaabahu wixii mutashaabihan waa ka joogsana id cilo ee kunaa waxaanu ahayn qad umirnaa bihi in sidaa nala amray fii qowlihi caza wajal baanu lagu amray huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaatun huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdiisa zayqun uu yahay simbiririxasho fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii isu eg ekaaday oo minhu mutashaabiha ka mid ah ama kitaabka ka mid ah ibtiqaa'a alfitnati fitno dalbid ay dalbayaan darteed waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo ta'wiilkiisa raadin ay raadinayaan dartiis wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu ta'wiilkiisa ma oga ila allaahu alla unbaa og mutashaabiha ta'wiilkiisa ayb wاlraasikhuuna fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasikhay oo gommadooda ay ku dhegtayna yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa bihi ilaahi baan rumaynay aamanaa bihi waxaan rumaynay mutashaabihi kullun mid kastoo muxkam iyo mutashaabih min cindi rabbinaa rabbigeen agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakaru ilaa ululalbaab ayb meeshaan marka wuxuu leeyahay wanu'minu bidalika kullihi calaa maa jaaa bilaa kayfin akhbaartaas iyo aayaadkaas oo dhan waa rumaynaynaa say ugu timid bilaa kayfin kayfiya la'aan sababta aanaan kayfiyada u rumaynaynin maxay tahay falow shaaa subxaanahu ilaahay hadduu dooni lahaa an yubayina lanaa inuu noo caddeeyo kayfiyata daalika kaagaas kayfiyadiisa facala ilaahay waa samayn lahaa soo maa mar haddii ilaahay kayfiyada uusan noo sheegin fantahaynaa waxaan ku joogsannay oo aan gaarnay ilaa maa axkamahu ilaahay wuxuu muxkam ka dhigay ayaan gaarnay oon ku joogsannay wa kafafnaa waanan ka istaagnay waa ka harnay can iladii yatashaabahu wax mutashaabiha ah waxa mutashaabiha marka waa maxay kayfiyada cilmu اlkayfiyati waa mutashaabih waa ka joogsanay wixii ilaahayna baray ouna ogeysiiyeyna waa rumaynay kaasna meeshaa marka de ahlu tafwiidka ee dhahaya iyaga macno iyo yacni lafdi iyo macno iyo kayfiyo intaasba waa la tafwiidinayaa waxaan wax la yaqaana ma ahan baa la dhahayaa madhab saxiixa aan ahayn inay tahay ayaa dareemayna maxaa yeele waxna wixii laguu sheegay waa ku gaabsanay wixii aan laguu sheegin kaas ilaahay u tafwiidi qaala akhbaranaa abu bakr bnu zakariya ashaybaaniyu qaala samictu abaa xaamida bna qaala samictu abaa xaamid bna sharqiy yaquulu samictu xamdaana asulamiy waabaa daawuud alkhafaaf yaquulaani samicnaa isxaaqa bna ibraahim alxandaliya ayaan maqalnay isxaaq bnu ibraahim alxandali waa abu yacquub isxaaq bnu raahuuya weyaan yaquulu isagoo dhahayaan maqalnay qaala lii alamiiru qaala lilamiiru amiirkii wuxuu igu yidhi cabdullaahi bnu daahir yaa abaa yacquub haada alxadiidu xadiidkan alladii tarwiihi aad warinaysid can rasuuli illahi sal l slam aad ka warinaysid yanzilu rabbunaa kula leylatin ila asamaa'i dunyaa ah kayfa yanzilu se usoo soo degayaa ilaahay qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi isxaaq ayaa dhahay acaza allaahu alamiira ilaahay amiirka ha xoojiyo laa yuqaalu lama dhaho liamri rabbi rabbi amarkiisa iyo sha'nigiisa keyfa lama dhaho inamaa yanzilu ilaahay waa soo degayaa bilaa keyfin keyfiya la-aan inamaa yanzilu wuu soo degayaa allah subxaanahu wa tacaala bilaa keyfin keyfiya la-aan buu soo degay qaala xadaanaa abuu yacquub marka keyfa yanzilu waxaa la diidaa taas qaala xadaanaa abuu yacquub isxaaq bnu ibraahim alcadl qaala xadaanaa maxbuub bnu cabdiraxmaan alqaadi qaala xadaanii jadii abu bakr moxamed bnu axmed bni maxbuub qaala xadaanaa axmed bnu xamuuya qاla xadaثnaa abu cabdالرaحmaan alcatakiyu qaala xadaثnaa mحamed بnu slaam albikandi mxamed ibnu slaam albikandi weyaan bukhaariga shuyukhdiisu ka mid yahay qaala sa'altu cabdالlaahi bn اlmubaarak can nuزuuli leylati الniصfi min shacbaan cabdulahi bn mubaarak baa waxaan su-aalay leylata nisfi min shacbaan soo degidda alla uu soo degaayo faqaala cabdulaahi cabdulahi bn mubaarak waxa uu yidhi yaa daciif war midkan daciifka ahow fii kulli leylatin yanzilu habeen walbaba ilaahay waa soo degaa faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi abaa cabdiraxmaan cabdullahi bn mubaarak kunyadiisa kayfa yanzilu se usoo degaa alaysa yakhluu sow kama marnaanayo dalika almakaanu makaankaasi minhu isaga xaggiisa faqaala cabdullaahi cabdullahi bn mubaarak waxau yidhi yanzilu ilaahay waa soo degaa kayfa shaaa siduu doono ilaahay usoo degaya yanzilu wuu soo degayaa kayfa shaaa sidii uu doono wa fii riwaayatin ukhraa hadihi alxikaaya riwaayo kaloo xikaayadan lagu wariyey ana cabdاllahi bn almubaarak qaala lirajuli ninkiiba wuxuu ku yidhi idaa jaaءaka alxadiidu can rasuuli اllahi sal ly slam xadiidka haddii nebiga xaggiisa uu kaaga yimaado fakhdac lahu niho u khuduuc xadiidka haddii nebigu uu ka yimaado war iska dhaafe u khuduuc xadiidka qaala samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafid yaquulu samictu abaa zakariya yaxya bna muxamadi اlcambariy yaquulu samictu ibraahima bna abi aalib yaquulu samictu axmed bna saciid bni ibraahim abaa cabdillaahi الrabaطiy yaquulu ayb waa axmed bnu saciid bni ibraahim abu cabdillaahi الribaطi ayaa lahaa yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi xadartu majlis alamiiri cabdillaahi bni طaahir majliskiisaan xaadiray daata yowmin maalin waxadara isxaaqu bnu ibraahimna wou xaadiray mejliskii yacni bna raahuyah ayuu u jeedaa fasu'ila waxaa la su-aalay can xadiidi الnusuul asaxiixun huwa saxiix miyaa baa la yidhi xadiidu nusuul qaala nacam buu yidhi haah isxaaq baa dhahaayo faqaala lahu bacdu quwaadi cabdillaahi cabdullaahi bnu daahir raggii ilaalinaya qaar ka mida ama raggii yacni wasiiradiisa iyo dadka isaga ka hooseeyo dad ka midabaa waxay yidhaahdeen yaa abaa yacquub atascumu ma waxaad ku andacoonaysaa <coughs> atascumu ma waxaad ku andacoonaysaa an allaha tacaala alla yanzilu kula leylatin habeen walba inuu soo dego qaala nacam buu yidhi haa qaala waxau yidhi kayfa yanzilu say u soo degayaa faqaala lahu isxaaq jawaabtan dhegeyso faqaala lahu isxaaq isxaaq waxa uu yidhi ahbithu fowqa ahbithu sug yacnii ilaahay waxaad u sugtaa fowq inuu sarreeyo horta u sug nusuulka markaas aan ka hadalnay yacni culuwiga qofka haddii uuna rumaysnayn nusuul ma lagala hadli karaa maya ila nusuulka horta culuwigaa ka horreeya soo maha ahbithu fowq horta ilaahay fowqiyo usugu suguu yidhi marka xataa asifa laka nuzuul nusuulka aan kuu sifeeye faqaala arajulu ninkii waxa uu yidhi uhbituhu waan u sugayaa yuu yidhi uhbituhu allaan sugayaa fowqa yacnii inuu sarreeyaan u sugayaa faqaala isxaaqu isxaaq waxa uu yidhi qaala allaahu caza wajalla marka hadda wuxuu rabaa inuu nusuulkii ka dhaadhiciyo alla inuu kor jiro ma rumaysan tahay haa alla inuu kor jiro marka qur-aankaa laga ogaaday soo maa aayad qur-aanaa tilmaamayay soo maa nusuulka laakiin nusuulka axaadiidha ku soo aroortay yani nusuulku axaadiiu leeyahay maan aayad qur-aan oo nusuulka samaa-u inuu ilaahay usoo dega sheegaysa male soo maaha ninkaanna waxaad moodaa marka haddii qur-aan wax looga keeno xoogaa inuu aad aad ay wax uga dhaadhacsamayaan markaasu isxaaq wuxuu leeyahay faqaala isxaaqu qaala allahu caza wajalla alla wuxuu leeyahay wajaءa rabbuka walmalaku safan safan rabbi waa imaanayaa malaa'igtii safan safan iyagoo malaa'igtu saa faqaala alamiiru cabdullaahi cabdullaahi bnu daahir baa wuxuu yidhi ya abaa yacquub haadaa yowmu alqiyaama kan yowmu alqiyaamo waay haadaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamahu dhacayaa kan faqaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi acaza allaahu alamiira amiirka allah xoogeeyo waman yajii'u yowma alqiyaamati axad qiyaamaha imaanayo man yamnacuhu lyowm maanta u diidaayo yidhi hadduuba qiyaamaha inuu imaanayo aada ogoshahay hadda inuu samaaudunya dunyaa imaanayo yaa u diidayo yii marka ile nusuulku asagu waa imaatin soo maaha asagu waa imaatin marka wuxuu ka wadaa nusuulkii aayad laga fahmaayo yaaba qur-aanka ku jirto wajaa-a rabbuka markuu ilaa qiyaamo waayo taas markaasu wuxuu yidhi alla qiyaamuhuba hadduu imaan karo awooddiisu ay tahay inuu qiyaamaha yimaado haddana yaa ka celinayuu yidhi inuu samaa udunya habeenkii yimaado hadalkooda waa yaryahay selafka laakiin yani xujadooda waa xoog badan tahay ibnu rajab kitaabka risaalada la dhaho bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi اlkhalaf wuxuu yidhi kalaamka salafku waa war gaaban waay macaanidiisuna ay aada u ballaaran tahay kalaamu lkhalaf laakiin war badan oo macnihiisuna yaryahay waay marka loo fiiriyo yani dadkii hore hadda ninkan eh, isxaaq fiiri intaan yartaaba ugu sheegay wa khabaru nusuuli rabbi rabbi soo degiddiisa xadiidka ku saabsan kula leylatin ou soo dego ila samaa'i dunyaa ou usoo dego khabarun xadiid weeyaan muttafaqun calaa sixatihi sixadiisa laysku waafaqay bukhaariy muslim ay soo saareen mukharajun fi saxiixayni saxiixaynka ku lagu soo saaray waay min طariiqi malik bni anas can الzuhriyi can اlaqar wa abi salamata can abi hurayra qaala akhbaranaa abu caliy zaahir bnu axmed qaala xadaanaa abu isxaaq ibraahimu bnu cabdisamad qaala xadaanaa abuu muscab qaala xadaanaa maaliku abuu muscab azubayri qaala xadaanaa maaliku xaa waxadaanaa abu bakri bnu zakariyaa qaala xadaanaa abuu xaatim makiyu bnu cabdaan qaala xadaanaa mxamed bnu yaxyaa qaala wafima qara'tu cala bni naafic waxadaanii muطarifu can maalik xaa waxadaanaa abu bakri bnu zakariyaa qaala akhbaranaa abulqaasim cubayd llaahi bnu ibraahiima bni baakuya qala xadaثna yaحyى بن mحamed qala xadaثna yaحyى بن yaحyى yaحyى بن yaحyى leyثi weeyaan ninkan waa ninka muwadaa ka warinaya imaam maalik dad badanaa ka wariyo laakiin riwaayadan tamhiidka iyo istidkaarka iyo ay ku sharxan tahay ninka iskale waay yaxya bnu yaxya leythi qaala qara'tu calىa maliki can ibni shihaabin الzuhriyi can abi cabdillaahi اlأgar wa abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama qaal yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala rabbigeen waa soo degayaa fii kulli leylatin habeen kasto ila samaa'i dunyaa ayuu u soo degayaa xataa yabqaa ilaa uu ka baaqi noqdo ka haro huluثu leyli اlaakhiri habeenka saddex dalooloo daloolka ugu dambeeyo fayaquulu wuxuu dhahayaa alleh man yadcuunii yaa i baryaayo faastajiiba lahu aan ajiibe waman yasalunii yaa wax i weydiisanayo fa ucdiyahu aan siiyo waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanayo faakfira lahu aan u dhaafo marka yanzilu amruhu iyo malagaa soo degaaya iyo tanaaba diidayso lianna malagu ma dhahaayo man yadcuunii ma dhahaayo yo anig baryaaya ma dhahayo ilahay baa la baryaa man yadcuunii allaa dhihi kara soo maa ayb riwaayadka qaar kalena waxay keenayaan ilaahay inuu leeyahay addoommadeyda cid aan weydiinaya ma leh ayb addoommadeyda qof aan weydiinaya ma leh malag ma dhahaya sidaas walihaada alxadiidi xadiidkan duruqun duruq ayuu leeyahay ilaa abi hurayrata rawaahu اlawsaaciyu can yaxya bni abi kahiir wahuwa alyamaamiyu can abi salma abu salamata bni cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayra xaa warawaahu yaziid bnu haaruun abu khaalid shaykhu limaam axmed abu khaalid alwaasiti wagayruhu min ala'imati can muxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayra wmaliku can الzuhriyi can اlأcraj can abi hurayra wmaliku can الzuhriyi can saciid bn اlmusayib can abi hurayra wacubayd llaahi bni cumar can saciid bni abi saciidin اlmaqburiyi can abi hurayra wacabdulأclى bni abi اlmusaawir wabashiir bnu sulaymaan can abi xaazim can abi hurayra yani raggii abu hurayra o dhan waayo ayaa xadiidka warinaya soo ma arag xerti abu hurayra acraj saciid ibnu abi saciid almaqburi abu salamata bnu cabdiraxmaan saciid ibnu lmusayab raggii abu hurayra oo dhan baa meeshaan ku jira marka wax ka warin jiray wa hada alkhabaru min gayri طariiqi abi hurayrana xadiidkan waa la wariyey buu yidhi rawaahu naafic bnu jubayr bni mucim can abiihi jubayr bni mucim wa muusa bnu cuqba saaxibu اlmagaazi bukhaariga waa ku jira can isxaaqa bni yaxya can cubaadata bni saamit isaga min xadiidi cubaadana waa kana wcabdالرaحmaan bni kacb bni malik can jaabir bni cabdillaahi isagoo min xadiidi jaabirana waa kan wacubayd llaahi bnu abi raafic can caliy bni abi aalib isagoo calina ka soo dhacay wa shariiku can abi isxaaqa can abilaxwas can cabdillaahi bni mascuud waa kasoo ibni mascuud ka soo dhacay wmuxamed bnu kacbin can fadaalata bni cubaydi can abidardaa wabu zubayr can jaabir wasaciid bnu jubayr can ibni cabaas wacan umi اlmu'miniina caaishata waumi salamata radia allaahu canhuma xadiidkan xadiid shibhi tawaatur camal ah ayb wahadihi uruqu uruqdaani kullihaa dhammaanteed wahaadihi uruqu uruqdaani kulluhaa dhammaanteed mukharajatun weeyaan mid lagu soo lasoo bixiyey biasaaniidiha maca asaaniidiha lala qabo fii kitaabinaa kitaabkeenna dhexdiisa alkabiiri weyn almacruufi ee loo yaqaano bilintisaar kitaab marka alintisaar la yihaahduu leeyahay imaamkan eh, abu cuhmaan asaabuuni kolley kitaabku kitaab madbuuca ma ah ama waa mafquud ama mar dambaa makhduudkiisa un male kolley hadda intaan intaan ogahay makhduud iyo madbuuc midna kuma ogi laakiin kitaab weyno uu leeyahay inuu yahay buu halkan ku sheega wfii riwaayaة اlأwsaaciyi can yaxya bni abi kahiir can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اlah sal ly slam idaa madaa hadduu taga nisfu leyli habeenka nuskiisa ow hulutaahu ama habeenka saddex meeloodoo laba meel ay tagto yanzilu اllahu ilaahay waa soo degayaa ila samaaءi dunyaa buu usoo degaa fayaquulu wuxuu dhahayaa hal min saa'ilin mid wax su-aalanayo wax baryayo ma jiraa fa yucdaa la siinayo hal min daacin mid wax baryaayo fa yustajaaba lahu la ajiibaa ma jiraa hal min mustakfirin midin dhigaymhal min mustakfirin mid dembi dhaaf dalbaaya ma jiraa fa yugfara lahu loo dhaafo xataa yanfajira asubxu ilaa uu waagu dilaaco wa fii riwaayati saciid bni murjaanata can abi hurayrata ziyaadatun ayaa ku sugnayd fii aakhirihi wahiya ziyaadadaa waxay ahayd humma intaa kadib yabsudu ilaahay wuxuu fidinayaa yadayhi labadiisa gacmood fayaquulu wuxuu dhahayaa man yuqridu yaa amaahinayo hayra caduumin mid aan wax weynaynin walaa daluumin aan wax dulminaynin yaa wax amaahinayo amaah u dhiibanayo axad aan wax weynaynin waxna dulminaynin caduum iyo daluum waa amhilaة اlmubaalaga hadda laakiin amhilaة اlmubaalaga ma laga macnaynayo lanna haddii amhilaة اlmubaalaga laga macneeyo macno qaladaas soo baxayo man yuqridu yaa amaahinaayo gayra caduumin walaa daluumin mid aan dulmi badnayn aan waxweyn badnayn hadii la waxaa ka soo baxaya ma dulmi badnaa laakiin dulmi un waa iska jiri karaas midaan waxweyn badnayn haddii la yidhaaho ma waxweyn badnaa laakiin marmar inuu waxwaayaa laysdhihi karaa sidaasna hadda ma loo jeeda macnahaas amhilaة اlmubaalaga laysa calىa baabiha wfii riwaayati abi xaazim can abi hurayrata can rasuuli اlah sal ly slam in allaha alleh yanzilu waa soo degayaa ila samaaءi dunyaaba u soo degaa fii ثuluثi اleyli اlأkhiir fayunaadii waa dhawaaqaya alleh hal min saa'ilin faucطiyahu hal min mustakfirin faakfira lahu falaa yabqaa shayun shay ma baaqi noqonayo fiihi ruuxu ruux uu ku jiro ilaa calima bihi waa ogaanaya arrinkaas ila haqalayn haqalaynka maahane aljinni walinsi iyaguma maqlaya qaala wadaalika kaagaasina xiina tasiixu duyuuku diiqyaalku markay dhawaaqaan waay watanhaqu lxamiiru dameerahana ay qayliyaan watanbaxu lkilaabu eeyuhuna ay ciyaan xadiidkan hadda laftirkiisa waxaa laga qaadanaya masalat اlkalaam nusuulkii waa sheegay fayunaadiidan maxay ku tusaa ilaahay inuu hadlaayo isagoo dhawaaqayo sawd inuu ilaahay ku dhawaaqayo leeyahay wfii بن muusa bni cuqbata can isxaaqa bni yaxyaa can cubaadata bni saamidna ziyaadaatun xasanatun ayaa ku sugan riwaayada cubaada wahiya alatii akhbaranaa biha abu yaclى xamzatu bnu cabdilcaziiz almuhallabiyu qaala anba'a cabdullaahi bni muxamed alraasiyu qaala anba'a abu cuثmaan mxamed bn cuثmaan bni abi suweyd qaala xadaثna cabdالرaحmaan yعni bn اlmubaarak qaala xadaثna fudayl bnu sulaymaan can muusa bni cuqbة can isxaaqa bni yaxya can cubaadaةa bni saamit qaala qaala rasuulu اllahi sal ا ly slam yanzil اllahu tabaaraka watacaala kula leylaة ilى samaaءi اdunya xataa yabqى ثuluثu اleyli اlأkhiir fayaquulu alaa cabdun min cibaadii alaa hooy cabdun addoon min cibaadii addoommadayda ka mida oo yadcuunii ituugaya ma jira faastajiiba lahu alaa daalimun linafsihi yadcuunii faakfira lahu mid naftiisa dulmiyan u dembi dhaafa alaa muqatarun calayhi mid lagu ciriiriye risqihu alaa muqatarun ku la ciriiriye calayhi korkiisa lagu ciriiriye risquhu risqigiisa lagu ciriiriye ma jiraa fayadcuunii baryaaya fa arsuqahu markaa aan arsuqo alaa madluumun yadkurunii mid la dulmiyey oo aniga ixusay fa ansurahu aan u gargaaro ma jiraan alaa caanin mid maxbuus ah ma jiraan yadcuunii baryaayo fa afukahu aan fakiyo qaala waxau yidhi fayakuunu kadalika sidaadaas ayuu ahaanayaa ilaa an yadluca asubxu ilaa waagu uu dilaaco wayacluu calaa kursiyihi allana uu carshigiisii kursigiisii uu ka saro maro wa fii riwaayati abi zubayr can jaabir min طariiqi marsuuqin abi bakrin aladii kharajahu moxamed bn isxaaq bni khusayma mukhtasaratan iyadoo wa min طariiqi ayuuba can abi zubayr can jaabir aladii kharajahu اlxasanu bnu sufyaan fii musnadihi wa min طariiqi hishaam addastuwaa'iy hishaam bn abi cabdillahi adastawaa'i can abi الzubayr can jaabirin ana rasuula اllahi sal ly slama qaal ina cashiyata carafa galabta carafo yanzilu llaahu fiihi ilaahay waa soo degayaa ila samaa'i dunyaa buu usoo degayaa fa yubaahii biahli اlardi dadka dhulka jooga ayuu ugu faanayaa ahla samaa'i fa wuu u faanayaa ahla samaa'i buu u faanayaa you ku faanaana biahli اlardi buu ku faanaya dadka dhulka joogo unduruu wayaquulu wuxuu dhahayaa unduruu fiiriya ilaa cibaadii addoommahayga shuchan gubran daaxiina shucfan xaal ay yihiin kuwo basaasan qubran xaal ay yihiin kuwo boor leh daaxiina xaal ay yihiin kuwo qorax taagan jaa-uu way yimaadeen min kulli fajin camiiqin dariiq kastoo fog ayay ka yimaadeen yarjuuna raxmatii naxariistayday rajaynayaan walam yarow cadaabii cadaabkaygana ma aynan arag falam yura yowmun maalin lama arag akhara cidqan ka badnaanshiyo badan xagga xoraynta min annaari laga xoreeyo dad min yowmi carafata lama arag maalinta carafa ka dara warawaa hishaam addastawaa'iy can yaxya bni abi kahiir can hilaali bni abi maymuunata ayb can caطaa'i bni yasaar caطaa bnu yasaar waa akhuu sulaymaana bni yasaar ninka fuqaau sabcaa ka mida walaalkiis can rifaacata aljuhaniyi xadaahu ana rasuula اllahi sal ly slama qaal idaa madaa huluثu اleyli aw shatru اleyli aw hulutaahu yanzilu اllahu ila samaaءi اdunyaa ayuu usoo dega alleh fayaquulu wuxuu dhahayaa laa as'alu ma su'aalayo hayrii hayrkay ma weydiinayo can cibaadii addoommahayga xaggooda ka su'aali maayo yanii addoommahayga cidna ma weydiinayo marka jumladan maxay ku tusaya waxa soo degaa inuusan malag ahayn oo ilaahay yahay sooma hadalkan ilaahay unbaa dhihi karee laa as'alu can cibaadii hayrii ma su'aalayo man yastakfirunii faakfira lahu man yadcuunii faastajiiba lahu man yas'alunii uiihi uihi nsiiye xataa yanfajira subxu ilaa waaw uu ka beryo sidaas uu dhahay qaala akhbaranaa abu muxamed almakhladiyu qaala akhbaranaa abulcabaas asaraaj qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusaa wa huwa cubaydullaahi bnu muusaa baadaan nayskiisa baadaan ayaa la yihahda bukhaari marna toosu uga wariyaa marna waasita uga wariyaa waa lagu arkaa saxiixulbukhaarigi can israa'iila can abi isxaaq abi isxaaq asabiici can abi muslimin alaqar qaala ashhadu calaa abi saciidin wa abi hurayratan markhaati waxaan korkooda kaga ahay annahumaa shahidaa calaa rasuuli llahi sal ly slam inay nebiga ugaga markhaati kaceen wa ana aniguna ashhadu calayhimaa ayaga korkoodaan markhaati ku ahaye annahumaa samicaa annabiya sal l slam yaquul inay maqleen nebigoo dhahayo ina allaha alla yumhilu waa u koranaya waa sugaya xataa idaa dahaba huluثu leyli اlأwal marku tago habada ila samaa'i dunyaaba u hoobanaya ay usoo degaya fayaquulu hal min mudnibin qof dembaabay ma jiraa hal min mustakfirin hal min saa'ilin hal min daacin xataa tatluca shamsu laakiin riwaayada waxay ku badan tahay ululeyl اlakhiir qaala akhbaranaa abu muxamed almakhladiyu qaala xadaanaa abulcabaas althaqafiyu qaala xadaanaa alxasanu bnu sabaax qaala xadaanaa shabaabatu bnu sawaar ayb can yuunusa bni abi isxaaq can abi muslimi اlaqr qaala ashhadu calى abi saciidin wabi hurayrata anahuma qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam in allaha yumhilu xata ida kana ثuluثu اlleyl habطa ilaa hadihi الsamaa uma amara biabwaabi الsamaaءi buu amrayaa fafutixad waa la furayaa faqaala hal min saa'ilin faucطiyahu hal min daacin faujiibahu hal min mustakfirin faakfira lahu hal min muطarin min dhibaatoon ma jira akshifa canhu durahu dhibkiisa anfeydo hal min mustakiiثin mid gargaar dalbayaa ma jiraa ugiihahu aan u gargaaro falaa yazaalu kadaalika sidaadaas inuu yahay ka zuuli maayo falaa yazaalu ka tegi maayo makaanuhu falaa yazaalu ka zuuli maayo makaanahu booskiisa daalika kaagaas ah xataa yadluca alfajru ilaa waaw uu ka dilaaco fii kulli leylatin habeen kastoo min addunyaa addunya xadiidtan o dhan markaa hadda waxay ku siinayaan rajada in naxariistaas ilaahay inaad wax ka qaadato wax ka rajayso ood ku dadaashid wakhtigaas inaad ilaahay bariso haddii ad ilaahay inuu soo degaayay iyo waxaas aadan rumaysnaynna waxaa weeyaan wax kugu bixiya ma helaysid qaala akhbaranaa abu moxamed almakhladiyu qaala xadaanaa abulcabaas yacni اthaqafi qaala xadaanaa mujaahid bnu muusa wاlfadl bnu sahlin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala xadaanaa shariiku can abi isxaaq can اlأgar anahu shahida calى abi hurayrata وabi saciid anahuma shahida calى rasuuli اllahi sal ly slam anahu qaal ida kana ثuluثu اlleyli nazla tabaaraka watacaala waa soo degaya alleh ila samaaءi dunya buu usoo degayaa faqaala wuxuu dhahayaa alaa hal min mustakfirin yugfaru lahu hal min saa'ilin yucطىa su'lahu mid ma jiraa wax su-aalanayo su-aashiisa la siiyaa alaa hal min taa'ibin yutaabu calayh mid towbad keenaya ma jira oo laga towbad aqbalaa ب